bismi illaah walxamdu lilaah wasalaatu llaahi wasalaamuhu calaa rasuulihi wa xabiibihi wa mustafaah wacalaa aalihi wa asxaabihi wa atbaacihi waman waalaa amaa bacd xasirkan xasirkii boqol soddon iyo toddobow wuxuu kamid yahay xasiradii noo socday ku saabsanaa minhaaji muslim waxaynu ku jirnay kitaabu alfaraa'id waxaynu niri waa nisfulcelmi sabab waxaynu ka dhignay faraa'id wuxuu ku saabsan yahay geeri dabadeed wixii kale cilmiana wuxuu ku saabsan yahay nolol bani aadamka ama nafluhuna labadaa marxalo mara mar la nool yahay noloshaas wixii lagu samayn lahaa culumta kalea ka hadashay iyo mar la dhintay marka la dhintayna faraa'id baa ka hadashay sidaa daraaddeed nisfal cilmi cilmiga barkii wey saxaabdilmud ku tacalluqdaan lagama marmow ummadda muslima meel ku nool in laga helo dad faraa'idka yaqaan ahniyo gaar la siiyo haddana aada iyo aad bay adagtay aada iyo aad bay adagtay waxaa shirka hore inoogu dambeysay miisaankii halikatun aan zawjiin wa banin wa qadra min almaal huwa arbacuuna riyaalan fatajri lcamala haakadaa naag dhimatay kana dhimatay ninkeedii iyo wiilay dhashay naag dhimatay kana dhimatay ninkeedii iyo wiilay dhashay kana tagtay hanti dhan afartan riyaal hawsheeda waxaad u maamulin gasasha baaka jebel baa hortaagayahay waxaa weeye wiilkaanay dhashay casabo wax dhibaataa kuguma hayo dhan baa isaga dhigin sayidka ahlufarada waa rubc naagtibaa wiille rubca buu leeyahay rubcan afar buu ka baxaa markaa jadalka gobolka waad u jeedaa ee tulaadiga saddexda qaybood la sameeyey xasrulmasaala hadduu fariido warka afar baa laga dhigay kolka afar hantidiina waata ka dambaysa afartan kolka afartan afar tobnaadi qaybta kor lagu dhigay qaybtii odaga wey rubciigaa tobana afartan rubce ah waa toban ilaan afartanku afar tobnaadi waxa uu rubca ah toban tobankaasuu ninku leeyahy ka gadaan wixii hara oo soddona wiilkaan isgan alibnu yastaqriqu lmaal wakada lbanuun hal wiil iyo ka badan iyo wiil wiilkiiba wixii hantiaas aabba ka taga amay hooyo ka tagto kuyo abbay u qaadanay idan masaladu waa gaaban tahay naag dhimatay kana tagtay ninkeedii iyo wiilkeedii wiilka waa ahlu faral rubac buuna leeyahay ninka ahlu rubac buu leeyahay wiilku waa casabo baaqi buu leeyahay xoolaheedii waa afartan tiro wanaagsan wey afar tobnaad markaasaa toban uu leeyahay ninka soddon wiilkaa le markaasuu yihi yulaaxaw waxaa fiiro gaara halkaa laga milicsanayo anana anaga nafarnaa waxaan fiirinay bayna alfariida oo afartii bayna alfariida fariidadii oo oo afar laga dhigo iyo watariidka hantidii ay ka tagtay naagta oo afartana fawajadnaa waxaan helay baynahumaa afartan iyo afar tawaafuqan birubuci afartan rubuc baa ka baxa afarna rubuc baa ka baxa tawaafuq waa markaa meesha aynu ka helay angaara farawaan waan la iloobin inay meeshii tamaasul yimaado iskumidnimo ama tadaakhul yimaado ismiyogeni ama tawaafuq yimaado midkuwa iska waafaqaan ama nis baa ka wada baxa ama sulid baa ka wada baxa ama sudus baa ka wada baxa yadkhaal idan fariidadii waa afar hantidiina waa afartan hantidiiyo fariidada markaynu isu fiirino fawajadnaa waxaan hellay baynahumaa dhexdooda tawaafuqan isku beegnaay ay bir rubac isaga beegan yihiino afarna rubuc baa ka baxoo mid wey afartana rubuc baa ka baxoo toban wey fa akhadnaa waxaan qaadnay wifqa tarika tarikadii oo la laabay labaatan wey fawadacnaahu waxaan dejinay wafqigii fii jaamica gudaheeda akhiratin dambaysa waxaan u dejinay binaqsima inaan qaybino calayhi korkiisa ku qaybino waakhadnaa waxaa kaloo aan qaadnay wifqa tariika tariikadii oo lalaabay wahwa toban inadriba fiihi inaan ku dhufano foolacnaahu tobankii waxaan dejinnay fowqa alfariida fariidadii korkeedaan dejinnay uma ka gadaan baan darabnaa dhufanay maa zawji ninka gacantiisa wixii ku jiray kuba wey waa haal ula waa afartii kamida bab waaxidin midweyn fiimaa baan ku dhufanay fawqal fariida fariidada ka koreeyey awa casharatun toban wey cashara casharata waxay toban lagu dhufto waysa tobanta mataxadido fahasala cashara toban buu helay wakatabnaa waa qaybinay calaa wafqi fariida fariidada laabigeed korkeedii wahwa waaxidin midweyn fakharaja alcadadu waa soo baxay buu sibuuha wahuwa casharatu wawadaanaahu tobankii waxaan dejinay amaama waarisihi ninkii dhexlaayay hortiisa ayaan dejinay zawjkii wey wakadaa sidaas ayaan facalnaa samaynay bimaa biyadi ilibni wiilka gacantiisa wixii ku sugnaa wiilka waxaa u haray saddex ulood afartii markii odaga mid qaatay wiilka saddex ulood baa u hartay saddexdan toban dhufanay saddex tobnaad soddon wey baaqigiina sidii baan wiilkiina ku siinay wakadaa sidaa ayaan fahalnaa samaynay bimaa wixii biyadi ilmi wiilka gacantiisa ku jiray tadacaha tobankii baan ugu dhufanay fanaaba zawja ninkii waxaa haleelay casharatun toban min arbaciina afartan ka mida wahuwa rubucu afartan rubuceed waa toban wa halaatuuna soddonna naabad waxay haleeshay alibna wiilkii wahiyo halaadatu arbaci arbaciin afartan saddexdeed meel wey misaalun aakhar taas waa hal misaal misaal labaad zawjun nin naag baa dhimaatay iyo wa umun hooyo maydka dhashay wa sadiiqun walaal saddexdaa tajeeta zawjun ninkii naagta qabay iyo wa umun naagta hooyadeed iyo wa sadiiqun walaalkeed naagta calaykum salaam walaalkeed ku habariya aabbaa watarikatu naagta dhimatay hantiday ka tagtay situuna dirhaman lixdan dirham yulaaxam waxaa meeshaa noo muuqanaya ana tawaafuqa iswaafaqidu kaana dusi dusin u ahaaday baa noo muuqanaysa oo marka zawj iyo um iyo shaqiiq zawjku dadkii dhaqaajin lahaa meesha ma joogaan nisbuley hooyaduna walad iyo walaalo tacadiba lama hayo hulis bay leedahay shaqiiku dhib kuguma hayo xasaba wey gaar isaga dhig marka hulus iyo nis xagee iskala baxay waxaa la rabaa meel hulus laga baxo nis laga bixi karo laba iyo toban laba iyo toban laba lixaad wey laba iyo toban laba lixaad wey markaa nis buu ninku qaadanaya oo lixaad kolkaan laba iyo toban huliskee afar wey oo waa saddex midaba min afar afar bay hooya qaadanaysa kana lix buu qaadanaya shaqiiqa inta hartay buu qaadanaya marka qaytood uma wareersana marka lixidan sidaasay ku imanaysa watarikatu sidiina dirhame waalmulaaxaw yulaaxadu waxaa la miceysanaya ana tawaafuqa isku beegnaanta kaana wuxuu ahaaday bisuduus labiyo toban sudus baa ka baxo laga labaa ka baxaysa lixdanna waa sidoo kale lixdan sidis baa ka baxa ani tobnaad toban baa usidisa mithaalun aakhar mithaal labaad waxa wey limaa shaygu uu mithaal yahay ikhtalafat fiihi fariida fariidadii baa khilaaftay maca tariika hantidii maydka ka tegay iyo fariidada iskhilaafay ilaa markaa fariidadu waa labiyo toban hantiduna waa lixdan isma khilaafin labada tawaafuq baa ka dhaceeya lixdan sudus baa ka baxa suduska lixdan toban wey labaiyo toban oo fariidadiyaa sudus baa ka baxa suduskani waa laba lixaad laba wey markaan dhigi ma jirin misaarkaan labaad fariidadiyo tarikadii ba iskhilaafay waana kana zawjatu naagu odagii baa maanta dhintay wa umul hooyo wey wa abul aabba wey wa tarikatu hantida ninka uu ka tegay laba boqol soddon iyo shan dirham waa taas iyadana jadwalkan baa looga hadlay marka hantidii laga tegay waata dhexdhexaadka ku jirta laba boqol shan iyo soddon dirham fariidaduna waa labiyo toban maxaa jira meeshaan zawjaa taalla zawjatun wa ummun wa abun aaba iska daayo casabo wey dan uga baxa alaa asaas alxiqu lfaraaida biahliha famaa baqiya faliawlaa rajuli waxaan u haramsiinaynaa ee zawjada waa ahlu rubo ilaa caruur ma jirte hooyaduna walaala bacduna ma jiraan iyo wax dhaqaajiyatoona waa ahlu fulus markaa laba iyo toban ayaa masaladooda lagu dhisaya meeshaa saddex oo rubuca bay hooyada qaadanaysa afar iyo toban qaadanaysa zawjada waxay qaadanaysaa saddex rubuc ah hooyaduna waxay qaadanaysaa hulus bay leedahay laba iyo toban saddex rabi afar bay leedahay isfaartu abuhu qaadanay sabanimuu ku qaadanay iyaduna waa ka sidii wax loogu qeybiyey fatarikatu mi-ataani wa khamsun wa halaasuuna dirhaman haakada wataa kor ku taal fariidadii toban wataa ka hooseysa zawjada qaybteeni arubcu waa saddex hooyada qaybteedii waa afaroo waa gelis aabbaha baaqigiisii shan wey taasaa markaa labadoodii wax loogu qaybinaya walmulaaxam arrintan la eegayaa waxa wey hunaa meeshaan labaad annahu arrinka inuu yahay lam taxsul inayan xasilin ayu nisba wax aalaha bayna alfariida fariidadii oo labiyo tobana iyo watarika hantitii laba boqol soddon iyo shala waxaan isboo ka dhacayaa ma jiraan takaalufun amaa yulaaxaw sida loo arkaayo an alcamala hawsha lam yakhtalif camalka fulintiisii ma khilaafin fii hadihi dariiqa wadada can dariiqati taqriib in inaynta wadadeedii maa hiya khilaafin abadan ilaa fii wadci dariiqa sirikadii unbaa la dejinayaa badala alqaraadi qaraaris meshii in la dhigi lahaa ayaa hantidii la dhigaya ama alcamalu hawsha sayidga camalka waa soconaya wuxuu ku daraarsanayaa calaa naxwi ma say wax lamida ah korkiisa sabaqan noo soo hormaray tamaaman isma khilaafsana wey oo fa sawjatu naagtan laga dhintay akhadad rubacaha rubaceeda afar meel meel bay qaadatay afwa halaada laba iyo toban rubaceed saddex afraad wey saddexdeedii bay qaadatay madruuban waxaa saddex loogu dhufanaya bitarikati laba boqol soddon iyo shan baa saddex loogu dhufanaya wahwa oo tarikadiya laba boqol soddon iyo soon laakiin maktuuman la qaybiyey calaa asli lfariida fariidada asalkeedii korkiisii oo labiyo tobana fa kharaja ruucii naagta wuxuu kusoo baxay thamaaniyatun wa wakhamsuuna diraaman siddeed iyo konton diraam ayuu naagta ku soo baxay ruucaadi kolkaa wudicad sideed iyo kontonkii waxaa la dejiyey amaamaha waad arkaysaa meesha saddex awal ay ku taallay oo rubuca horteeda baa sideed iyo kontonkii ku taalla taxta jaamicati tarika tarikada oo laba boqol soddon iyo shana jaamicadeeda bay ku hoos taalla wabaqiya kasrun sideed iyo kontonkii kasri baa haray wahawa tiscun sagaal wey fawudica sagaalkii waxaa la dejiyey taxta jaamicati aslin fariiba waa labiyo tobanka labaiyo tobanka hoostooda ayaa la dejiyey sagaalkii fa yunsab waxaa loo aalayay minha iyada haakada labiyo toban iyo sagaal say isugu aadan yihiin waa kan laysku dhigay sagaalkii kor la mariyey labiyo tobankii hoos la mariyey kolkaa wahwa yusaawi wuxuu laan yahay sagaalkii talaatatu arbacin waacidi saxiix mid fayow oo saddex meel loo dhigay meeshiisa war umu hooyadii duribo waa la dhuftay ma biyadiha hooyo gacanteed wixii ku jiray afar buu ahaa fii maa fawqa alfariida fariidada wixii ka koreeyey oo laba boqol soddon iyo sana loogu dhuftay faqusima alxaasilu wixii soo baxayna waxaa lagu qeybiyey calaa sana cashar iyo toban korkeeda fakharaja ka gadaal waxaa soo baxay tamaaniyatan wa khamsuun wa kasrun iyo jajab tirada isdheer waa kasri la yihaa tirada islaagna waa cadda tamaama wahuwa tiscun waa sagaal min isna cashar ka mida waalabu aabbihi furida waa la dhuftay waa biyadihi wixii gacantiisa ku jiray oo shana waa baaqigii u haray ilaa casabuha alu faradnaahay walabu aabihii duriba waa la dhuftay maa biyadihi wixii gacantiisa ku jiray shanta ka hortaalla wey ayaa lagu dhuftay waqusima ka gadaal baa la qaybiyey fakharaja aba waxaa uu soo baxay sabcun wa tiscuuna toddobiyo sagaashan iyo wa kasrin jajab wahuwa ixdaa jajabku kow iyo toban wey min itnaa cashar ka mida fajamacat ilkusuuru jajabyaalkii alla kulmiyey fa kaanad waxay jajabyaalkii noqotay arbacan wa cishriina ay itnayni saxiixayn laba afima gabta fa wudicad labadii baa la dejiyey taxtala cadaad cadadii hore hoosteeda ayaa la dejiyey wataa labada jadwalka hooska xigta fa wudicad waxaa la dejiyey labadii taxtala cadaad hoostood asfala aljadwal jadwalka gadaalkiisii dambe jaalaba la dhigay fawudicat taxta alacdaadi asfala aljadwal wajumicat waa la kulmiyey labadii maaha fakaana xaasilu jamci jamaca gabagabadiisii wuxuu noqday muwaafiqan mid ku beegan bitarikati santadii laba boqol soddon iyo sanahay facalimna kolkaasaan ogaanay ana alcamala hawshaynu qabanay saxiixun ana alfayow oo dhalilaahay inuu yahay wahuwa kaas ana almadluub kaan raadinaynay ahw meeshaan waxaa ku dhamaatay almaadatu taasica waa maadadii kitaabka u qallabsanayd almaadatu alcaashira maadadii tobnaad filmunaasak mid sahlan maa munaasako yada mid sahlan anjaana amaaha la duuduuba maaha munaasaka waxa wey marka maydkii dhintay intaan xoolihii la qaybinin baa dadkii dhaxal kala mid labaad ka dhigtay mayd baa dhintay hantidii ma aynaan qaybinin xoolihii oo diyaaro weli la qaybinin yaa mid dadkii dhexlaayay meydkii hore ka kamida dib u dhintay haddana munaasaqa markaa la yidhaah waxaa weeye waxaan eegaynaa dadkii dad miyaa ku soo darmay mase dadkii maydkii hore dhaxalkiisii lahaa oo keliya tawe dadkan hadduu ku soo darmo waa arrinkaas haddaanu dad ku soo darmin isbeddel miyaa dhacay mase isbeddel ma dhicin oo waxaad dhici karta markii hore wixii dhintay nin buu ahaa ninkii wuxuu ka tegey naag iyo wiil iyo gabar kagalaay wiilkii iyo gabartii baa mid dhintay wiilkii iyo gabartii ayaa mid dhintay midkii soo hooyaa jooga hooyadiisay isu bedeshay arag markii aabba dhintay zawjagahay marka ilmaheedii dhintay hooyay noqotay labadeedii faran u isbedelay markii ninkeeda sawjiyay ku dhaclaysay canugay dhashayna hooyanimay ku dhaclaysaa idan isbedel ma dhacay mase isbedel ma dhicin dadkii dad kale maa ku darmay mase kuma darmi dad maa ka baxay mase meeshay dadkii ku wada jiraan furuurkii ma isbedelay mase isma bedelin arrinka waa sidii waataas munasakha sheekadaas waxaa isnasakhay faralkii hor iyo faralkii dhamow almaadatu alcaashira maadada tobna fi lmunaasakhati isnakhida gudaheedii ay labada arrin isnasakhayeen ayay u tahay maadaw isagaa sheekha ku tilmaamay almuraadu ula jeedada bilmunaasakhati munaasakha looga muraad leeyahay waxaa weeye alcamalu hawl aladii camal yutawasalu lagu gaaraayo bihi camalkaa waxaa lagu gaaraaya ilaa macrifati maa shay aqoonsigiisii baa lagu gaaraya wayastaxiquhu shaygii mudanaayo warasatu lhaaliki ka dhintay kuwa dhaxlaya athani ee labaad midkaan labaad ee dhintay muxuu mudanayaa min biwarasati alhaaliki alawal kii horee dhintay dhaxalkiisii muxuu ka mudanayaa qabla qismati tarika hantidii intaan la qaybinin waxaa weeye laqmadahan dib ka dhintay kolkii hore ninkii horee dhintay ama ruuxii horee dhintay hantidiisii qaybtee ku lahaa halkaasaa lagu ogaanayaa idan baadigoobidaa aan baadigoobayno kan dambee dhintay kii horee dhintay xoolihii uu ka tegay kii hore kan dambe qaysu ka lahaa ogaashadaynu ogaanayno ayaa munaasaqa la yihaado almuraadu ulajeedada bilmunaasakati loola muraad leeyahay alcamalu waa hawl aladii camalka yutawasalu lagu gaaraa bihi camalka ilaa macrifati shay aqoonsigiisaa lagu gaara wayastaxiquhu shayga mudanaayo warasasulhaaliki ninka dhintay kuwa dhacla ahaanii labaad uu kana dhaclaa kan labaad biwarahati ilhaaliki kii halaagsamay kuwii dhexlaayay xaggooda alawali ee horeeyey qabla qismati tariika hantida intaan la qaybin ka hor dhintay haddaba waa dariiqatu jidka loo maraa ilaa daalika arrinkaas sidii lagu ogaan lahaa ninkan dambe ninkii hore wuxuu dhexal uga helayey wadariiqatu wadada ilaa daalika arrinka aynu tilmaanay uwadaa an tusaxaxa marka hore waa in la caafimaadiyo fariidatu lhaalik kii dhintay dhaxalkiisa alaweli hore marka hore waxaan dhisaynaa kii hore dhintay iyo dadka goobjoogee dhexlaaya ayaynu fariido u samaynaynaa ka gadaal watadaacu waxaa dejinaysaa xarfata xarafka taa la yihaah baa waxaa dejinaysaa iyadoo calaamatan tadii u tusaala calaa mawti ilwaarifi kii dhexlaayay geeridiisii korkeedii sawasaawey almawduuc la dejiyey alxarfa amaamahu xarafkakii baa lagu hordhigaya jadwalkaad ka arki doontaa qofkii kolkii hore xalkuu ku jiray intaan xoolihii la qaybinina waa dhintay marka labaad hortiisa kii dhintay waxaa lagu dhigayaa ta tadaas waxay ka socotaa tawafa kan waa dhintay xalkii hore waxbuu ka galay mase qaadanin xoolihii baan la qaybinin suma ka gadaal man yarisu dhexlaaya kana mida min warasati ilhaalikiin kii halaagsamay kuwa dhaclaaya alle weli horeeyey tadacuhu iyagiina waa dejini biciwaani irkihim dhaxalkooda cinwaankiisii baa dejini aljadiida cusub ninkan lafaadee dhintay siday u dhexlaayiin ayaa dajwalka jadwalka ku dejini faman naag kaanad ahaatay sawjatan naag bay ahaatay ilaa odagiibaa dhintay fi hantadii hore ee uu qofkii hore ka dhintay hantidaas qofkii naagahay ilaa ninkeedii baa dhintay kad tusbixu inay noqotaa laga yaabaa bitaaniyati tarikada labaad uman hooyo oo markii horena ninkeedaa dhintay sawjiyay ku dhexlaysay markii labaadna canugeediiaa dhintay hooyoy noqotay matalan saasoo oo kale iyo wax lamida tadaacuuhum waxaad dejinaysaa muqaabila sihaamihim qoryaha ama qeyntay kala helaayeen ku aadanaantooda fi tarikati aluulaa ay hantidii hore ka helayeen baad qaybahoodii dajinaysaa wain wujida haddii la helo waarisun dhaxal hele dhaxal gale jadiidun cusubna mid cusubbaa kordhay oo canugaa luntay canug kaluu kasii dhintoo dhalay wain wujida haddii la helo waarisun mid dhexlaya oo jadiidun cusub iyo fa akran wax midka badanba midkan canuga ahee dhintay saddex afar hadduu ka tegey talacuhu waxaad dejinaysaa fii jadwal jadwalaad u samayni jadwalkaasoo asfali iljadwal jadwalka hooseeya alawali ee hore uma ka gadaal ayaa tu saxiixu waxaad fayoobaynaysa mas'alatuhu masalada lagu hanti qaybinayo watandur waxaad dhowri baynamaa kii saxday ka asaxday minhu xaggiisa almas'ala mas'aladii maxay ka asaxday iyo wa bayna sihaami ilhaaliki ka dhintay qaybtuu kulaha mas'alada fa in inqasamati sihaamu hadday qoryihii qaybsamaan cala alfariida fariida korkeed ku qaybsamaan athaaniyati ee labaad fa ina almas'alatayni tii horiyo tii dambaba tasixaani labadii masalaba waa asaxeen mimaabay ka asaxeensay saxad minhu luulaa ay midda hore ka asaxday misaaluhu wa bilamhila tattadixu lashyaa markii laga sheekeyna aada u degi mayso haddii misaalka la keeno tawliix baa loo faa'iideeyo xoogaa baa la gartay misaaluhu warkaan sheegnay misaalkiisu waxaa weeye halikatu naag dhimatay marka hore waxay ka dhimatay can sawji ninkii qabay wa ummin hooyadeen wabnin wiilkeen wa bintin gabarteed naag dhimatay ninkeedii baa jooga waxaa kaloo joogta hooyadeed iyo laba caruursa wiil iyo gabar wiilkaan iyo gabartaan gadaaliska dhi casaba wey wixii loo reelay arkaaye zawjkan waxaa ku dhexlaya wahlu ruba caruur baa joogta walakum rubucu mimaa tarakna in kaana lakum waladu afar meel meel buu leeyahay hooyadiina caruur baa joogta sudus bay tagtay calaa khilaari qowlihi tacaala abaweyhi likulli waaxidin minhuma sudusu in kaana lahu walad ilmaha hadday jiraan labada waaxil sudus wey idan rubuc iyo sudus xaggee iskala baxayaan laba iyo toban halkaasaa ugu sokayso ugu yar kolkaa laba iyo toban waa saddex afraadu markaa zawjkii saddex buu leeyahy haddii kale waa laba lixaad wey markay laba lixaad yihiinna hooyadii labay leedahay kolkaa laba iyo toban markii hooyadii labadii la siiyo tobankii ma hartay ninkiina markii la siiyo rubo oo saddex ah shan baa baxday laba iyo toban shan markii laga gooyay toddoba hartay kahortay toddoba hartay markaa toddoba uma qaybsanto wiil iyo gabadh marka mihaaluhu waa haalikatu naag dhimatado kana dhimatay can zawji min wa ummin hooyo wabnin wiil u bintin gabadh arrintii saasay joogtaa saasay dhaxalka u kala lahaayeen hase yeeshee wamaata zawju ninkii rubcula ah ayaa dhintay nasiib wanaag ilmihii laguma soo biirini can ibnihi wa bintihi labadii canugaas dhalay ee xasabada ahay labadiibuu ka dhintay almadkuureyni lasoo xusay falmas'alatu luulaa mas'alada horees adooga nool yahay min itnaa cashar waa sudusiyo rabo labiyo tobanay ka ansaxaysaa wa tasixu markay ka jarto gabartiiyo wiilka oo labiyo tobanka marka adooga rubciisa qaato waa saddex hooyadan ay suduskeedii qaadato waa labe shan kolkay baxdo wixii haray wiilkay gabartiiyay ka jabeysa kolkaasu xajadu ru'uuskoodii oo saddex wiilkii laba ka soo gaad gabartiina mid ka soo gaad xajadu ru'uuskoodii waa saddex aslu masala labiyo tobana ku dhufay saddex bilood oo min labiyo toban lix iyo soddon markay lix iyo soddon noqdaan markaasay masaladii asaxaysaa oyan qaybtii labadaasii ka jabaynin gabartii iyo wiilkii ka jabi maysaa qaybtii halkaasay ka ansaxaysa wa tasixu min sittin wa halaatiin lix iyo soddon ay ka ansaxaysaa lix iyo soddon maxaa gaarsiiyey waxaa gaarsiiyey inkisaari sahmil ibni walbint wiilka iyo gabarta qaybtoodii ayaa jabtay waxmakada toddobay noqotay midakari midlo xadiluntayay bay u qeybsami weyday kolkaasaan ku dhufanay cadadu ruusadii oo soddo ah ayaa laba iyo tobankii ku dhufanay lix iyo soddon bay noqotay waminhu tasixu kolkaasay qaadatay labadoodina si fiican ugu qeybsameen ninkii saari sahmil ibni wiilka qaybtiisii walbinti gabarta qaybteedii wa calayhima cala alibni walbinti wiilki iyo gabarta korkooda ku jabtay kolka dambe lix iyo soddon laga dhigo waalmas'alatu taaniya mas'alada labaadse min halaahatin saddexdiiba ka ansaxaysa ilaa marka dambe wax qaybsanaya waa gabadhii iyo wiilkii kolkaa lidakari midla xdilintayey waxaa lagu qaybinaya wasahmulhaaliki odagaan dhintay qaybta u lix iyo soddon ku leeyahay oo rubicii zawjka tiscatu sagaal bay noqotay wahiya sagaalkana munqasimatu waa u qeybsantaa alal fariidati thaaniya fariidadii labaad korkeeda ayay u qeybsantaa waya halaathatu waa walmasalatu thaaniya masaladii labaadna min halaahati saddex bay ka asaxday ushamulhaalik ninkan dhintay lahaa hulus rubuc lahaa qaybkiisa tiscatun sagaal wahiya munqasimatun sagaalkii waa qaybsantaa ma jabna cala alfariidati taaniya oo saddexa saddex sagaal waa loo qaybin kara oo markaa wiilkiina lix buu qaadanayo gabartiina saddex bay qaadanaya sagaalkaalkaasay ku buuxaan calaa asaasi lidakari miflu xaawiluntaye maynu u wax qaybinay wahiya talaatatu waa saddex almasalataani labadii masalaba lix iyo soddon kolkaynu ka dhignay oy labiiyo tobankii ku jabtay wiilkiiyo gabarta ka jabtay iyo marka dambe adoogaan meesha ka bixinay dadkuma soo darmine saddexdoodii u qaybinay falmasalataani idan tasixaani min sittin wa halaatiin ayay ka asaxday oo fatamacu jaamicatan jaamica dejinaysa akhiiratan dambo tusamaa lagu magacaabo jaamicat almunaasika munaasakada jaamicadeedii maata dambe lagu magacaabaya markaasaa tanqulu ralaysa ilayha jaamicadan labaad ee munaasakada bal ad adad tiradii u rari alladii cadadta saxaday ka asaxday minhu cadadka alfariidatu luulaa lixiyo soddon bay ahay labiiyo tobankii waa ku asixi weynay kasiiga baa galay wahuwa sittun wahalaatin sittatun wahalaatin lixiyo soddon watanqulu waad rari ilayha fariidada oo lixiyo soddon asihaama sahmiyaalkii hadduu rari fatadacuha waxaad sahamtii dejin taxtaha lixiyo soddon hoosteed faman qofkii uusan lam yakun lahu u ahaanin fii masalati haaniya qaybtan labaad usan shayin waxba u ahaanin waa zawjkii dhintay ee aabba noqday wadacta smahu wadacta waa dejinaysaa sahmahu qeybtiisii min almas'alati uulaa uga qaybahay waa sagaalkii kamaa huwa bicaynihi siduu ahaan baa sagaalnimadii u dhigi taxta jaamicati almunaasaka isnasakhida jaamicadeedii hoosteedaa waxaad ku dhigi amaamahu ninkan dhintay waman ruux kaana lahu uu ahaaday shay-un wax fi lmasalati taaniya masaladii labaadna darabtahu waxaad ugu dhufanaysaa fimaa fawqa alfariida fariidada oo labiyo tobana waxaa ka korreeya saddex ayaad ugu dhufanaysaa min jaamicati alfariida fariidada jaamicadeedii waalxaasilu wixii kuu soo baxana tudiifu ilayhi waxaad ku dari maa biyadihi wuxuu gacanta ku hayay min almasalati uulaa uu kaga hayay gacanta in kaana lahu haddii waariskan aclaaya uu lahaa bihaa fi lmasalati aluulaa hadduu shay-an wax ku lahaa watadacuhu amaamahu hortiisaa dejinaysaa taxta jaamicati almunaasakha nasakhida jaamicadeedii haakada labada jaduu arag ayib ibarka markaan sharxayno kolkii hore ay dhimatay zawja arag zawj iyo um ibni binti ibni binti iska dhaaf waa sabow labadaas dhacalkooda fiid zawj naagtiisi baa dhimatay wiil iyo gabar bay haysaa ahlu rubuc wey hooyana wiil iyo gabar ayaa canugeedii dhintay ka tegey gabarteedii dhimatay wiil iyo gabar bay ka tagtay waa ahlu sudus sudus iyo rubuc labiiyo toban bay iskala baxaan waataa jaamicati tasiil labiiyo tobankii baa dhigtay labiyo tobankii qayb ninku muxuu ku leeyahay labiyo tobanka ninka saddex buu ku leeyahay yaa waa saddex afraad hooyada maxay ku leedahay waa laba lixaad labay ku leedahay wiilka iyo gabartii maxaa usoo haray toddoba lidakari midlu xadil untayin ugu qaybi waa jirtay waa jirtay markay jirtay seedyeedi cadadu ru-uuskoodu waa imis wiilka laba ka soo qaad gabartana laba saddex baa ku dultaalle arag saddexdan waxay kuu sheegaysaa labadii qaybeed ee wiilka iyo qaybtii gabarka saddex bay noqdeen saddexdoodan aslulmas'ala oo labiyo tobana ugu dhuf lix iyo soddon bay noqotay waataa lix iyo soddonkii ku hor midulka hore in weli sharcayna lix iyo soddonkii marka ninkan oday ah ee dhiman doona lix iyo soddonkan muxuu ku leeyahay wuxuu ku leeyahay saddexdan hortiisa taalla ee ruuxa ah saddexdaa kore ugu dhuf saddex saddex lagu dhiftay sagaal wey sagaalkii waa ka hortii ku taalla sanadka hortiisa meeshii saddexa ku tiilay horteeda baa sagaalkii ku taallaa walow uusan qahdarin is dhiman doono taa baa ka dambeeya taadan maxaa laga wada ninkaan odaya isagoon qaybtan labaad qaadanin walaa qaybtii hore midna ayuu dhintay laakiin aan masaladii dhisnay ogaanayna qaybtu labiiyo toban ku lahaa saddexdu ku lahaa waa kaata tawafacdagii waa dhintay odagii markuu dhintay labadii caruurta ahay toddobadoodiina waa tajabtay marka waa kan kolkii labadoodii loo qaybiyo waxay u kala lahaayeen lix iyo soddonkii intee leeyahay wiilku afar iyo toban laba toddobaad buu leeyahay markaa dambe saxday toddobadii hore waa jabtay gabartuna meeqay leedahay afar iyo toban niskeed waa toddoba lidakari midlu xadlin faye kolkaa gabadhii toddoba ku horta lix iyo soddonkaas ay masaladii hore ka asaxday lix iyo soddonkaas ay masaladii hore ka asaxday kolkaa toddobadan gabarta ay qaadatay iyo afar iyo tobanka wiilku qaatay kow iyo labaatan wey markaad lixdan ku dartid lix iyo labaatan wey markaad sagaalkii ku dartid waxay isla imanaysaa lix iyo soddonka ayib marka sanadkii waa dhig munaasakadii inaan samaynaan rabna yaa soo haray ibni binti baa soo haray wiil iyo gabar baa soo haray wiil iyo gabal asaga waya labaduba faran male maxaynu ugu qaydinaynaa alada jabau fiin lidakari midla xaylunfayin kolkaa jadwalka labaad aada u fiin jadwalka labaad saddex iyo sabaas ku jirtaa la fariidada waa saddexda hoosta ku jirta saddexda gudaha ku jirtaa fariidaa maxaa jira wiilki iyo gabarki wiilku labuu gabarkina gabarhkana ulbay leedahay casabanimana ugu qaybinaynaa faral male alfuruud lmuqadaratu fii kitaabillaahi kuma jirta meeshaan iyaga waxaa wax loogu qaybinaya calaa cadadi ru'uusihim laba saddex baa markaa laysku kordhigay marka saddexdatan waa tii wax loogu qaybin lahaa waakaa wiilkii labaa ku kortaal labaa ku kortaalla wiilki gabadhii ulbaa ku kortaalla marka jaamicadan labaad ee jadwalka labaad geeskiisa dambe ku taal waa lix iyo soddon lix iyo soddonkii hooyadii baakaa suduskeedii wuxuu noqday lix lixda markii hooyadii la siiyey soddonkii baa haray qayb wanaagsan soddonka wiilkaiyo gabarta u qaybi wiilka labaatan sii gabartana toban sii marka munaasaqa waa taa munaasaqa waa saasaa wax loo maamula wa in lam tanqasim markay saa u qaybsanta nabadii canow haddayaan qaybsamayn see la yeelaya oo ninkii labaad qaybtiisii baan fariidadii labaad ku imanaynin markaas yaawal bay kaa rabta hawshii dhegaysa marka wain lam tanqasim haddayan qaybsamin sihaamulhaaliki kee dhintay qorigiisii cala taaniya fariidadii labaad korkeeda haddayaan ku qaybsamaynin fa innaka adiga wax maamulaya tanduru waxaad fiirinaysaa baynahumaa ninkii dhintay qeyntiisii iyo fariidadii labaad isu eg labada bilanwaar bilmuwaafaqati waalmukhaalafa ma isku aadan yihiino nisba isla eg maka baxda ama rub maka wada baxa ama sulus maka baxa ama hulus maka baxa waalmukhaalafa mase way iska soo horjeedaano waxay ku kulmaan male fain waafaqadhaa hadday fariidadii labaad waafaqdo yaa qali nisba aana midda ugu yar akhata waxaad qaadi wafqa sihaami qaybtii baad laadi fawadacta waxaad dejini fowqa jaamicati alfariida fariidada jaamicadeedii waa waalidad korkeeda ayaad saari wa akhadta waxaa kalood qaadi wafqa alfariida fariidadii waatideed waa laadi iyadana laabkeedii baad qaadi fawadacta waxaa dejini fowqa alfariidati aluulaa fariidadii hore korkeedaa dejini wadarabtahu kolkaasaad saay ku dhufani fiiha fi lfariida fariidadii hore ayaad ku dhufani walxasilu waxaa kuu soo baxa tajcaluhu waxaad yeeli fii jaamicatin jaamica gudaheeda akhiratin kale saddex markaad sideedii ku dhufato afar iyo labaatan iyo midaan dambe ee afar iyo labaatanka yaa jaamicatu lmunaasakha isna sakhida jaamicadeediya dumarka gadaan tadribu waa dhufani maa biyadi lwaarisi kamaclahaya gacantiisii waxaa ku jira ee loo qeybay fiimaa fowqa alfariidati aluulaa fariidadii hore korkeeda waxaa ku yaalla aad ku dhufani ay fi lwaqfi aad ku dhufani almawduuci fowqaha fowqa alfariida fariidada sideedaa kolkeydii la dejiya saddexdaa walxaasilu waxaa soo baxana tadacuhu amaamahu qofki ilaahay hortiisii ayaad dhigaysa taxta jaamicati almunaasakha isnasakhida jaamicadeeda dambe hoosteeda meeshaasaad gelinaysa wain kaana lahu shayun hadduu qofkan wax lahaa fi lfariidati taaniya fariidada labaad darabtahu wuxuu ku lahaa fariidada labaad ayaa waxaad ku dhufani sima fowqa alfariidati taaniya fariidada labaad korkeeda waxaa waxaasilu darbi isku dhufashada waxaa ka soo baxa baan ajmacuu kulminaya maca maalihi xoolihiisii baan ku daraya filfariidati luulaa u fariidadii hore gudaheeda ku lahaa wadaai iljamiic kolkaasaad intoo dhan ba waxaad dhigi amaamahu hortiisa taxta jaamicati almunaasakha isnasakhida jaamicadeedii hoosteeda wadaalika kaas ku soo baxay huwa nasiibuhu kaasaa nasiibkiisiia haakadaa jadwalka hore wey misaalkii dhegeysa marka haaliku nin dhintay can zawjati naagu qaba ka dhintay wa bintin gabar uu dhalay ka dhintay wa shaqiiqatin walaashin lahu yaabaa ka dhintay nin dhintay kana dhintay naagtiisa iyo gabar uu dhalay iyo shaqiiqa isaga alarag ayib zawjadu waa taqaan mar haddii ay joogto gabar uu dhalay zawjadii waxay noqonaysaa ahlu sumun ilaa gabar baa joogtee waa ahlu sumun bintaduna maxay noqonaysa waa ahlunna calaa khiraari qowlihi tacaala fain kaanat waaxidatan falaha nisfu way dhintay hal gabaree ka tegey xoolaha barkii bay leedahay kolkaa gabadha nis bay leedahay ama shaqiiqada ashaqiiqatu aw ilukhtu maca albinti caasaba waa marka keliya ay naagi casaba noqoto iyadoo nin la siman ama ka hooseeya oo soo dargeliya oo casabeeya uusan jirin oo naag tahay casaba noqoto marbay jirtaa keliya markiina waa maanta alkhtu maca albinti aw maca albanaat casaba idan xoolihii waxaad ka dhigaysaa sideed waa fariidada hore sideed gadhay ilaa hooyadii baa subul leh subul meeluu ka baxa xagee ugu dhow gabadhuna nis bay leedahay tanna casabo wey casabada layskuma hawliyo hanbay sugtaa haddii la fara madoobeeyo oo goobta la mariyana waabay iska tagtaa idan labada tan faralka weye sideed buu ka asaxayaa sideed markaad ka dhigtid afar baa ulisa gabadhaad siinaysa mid baa utumbuna hooyaad siinaysa sideed shan baa baxday meesha saddexda hadlay shaqiiqada baa casaba u qaadani mas'alada hore waa sidaas qeyb saasay ku wacnay nasiib daro gabadhii baa dhibatay gabadhii lahayd miska in afarta siinay baa dhimatay qabla qismati tariik innagoo masaladii dhisnay xalkiina ogaanay asaanaan wixii habin tawsiiciga qayb ku samayn aynaan qof walba qaybtiisii barin hantidii weli isku jirto ayay gabadhii dhimatay hase dhimatee dhibaatay dhaafto iyadii hooyadee oo masaladii hore sawjahay ayay dhaaftay iyo nin iyo wiil eeqayinkii baa dhaaftay wiilna waa dhashay kolkaasaa waxay dhaaftay hooyadee iyo wiilay dhashay iyo ninkii qabay ayay gabarhtiina ka tagtay markaa dambana jaamicadan labaad ee munaasakhaynu samaynay laba iyo toban baa lagu dhisay sawjadii hooyay maanta noqotay adag sabuu warkeedii ka tegiyey ahlu sudus bay noqotay ilaa gabadheedii baa dhimatay gabadhuna wiil bay ka tagtay markaa laba iyo toban baa lagu dhisay sudusoo labaa ayay hooyadii qaadatay gabadhii awal afar qaadatay ta baa ku korfaalata wafad waa dhimatay gabadhii marka garaashka ku aadan waa madan hal meeshu ma yaal ila waa dhimatay shaqiiqadii saddexda qaadatay arag maanta waxaa ku dhacay wiil baa meeshii yimid alibnu yastakriqu lmaal wakada albanuun shaqiiqada awal axsabay ahayd saddexdii waartay qaadatay maanta wax ma qofkaan la dhaclaayo wiil dhalaa jooga alibna yastakri gulmaan kolkaa garaashkeedii waa marayi shaqiiqadii tayib marka dadkan dambe ee soo kordhay arag zawjun wablun waxaa dhexlaaya gabadhii dambe dhimatay ninkeedii iyo wiilkeedii marka nin waa taqaanaa kolkay naagtu wiil leedahay waa ahlu rubo waa kaa masaladooda iyo toban baa laga dhigay labiiyo tobankii ninka muxuu ku leeyahay waa saddex afraade saddex buu leeyahay maka waa lagu hordhigay wiilku waa casabe toddobada hartuu qaadana toddobada hartay ayuu qaadanaya marka jaamicada labaad ee munaasakhada aynu sameynay afar iyo labaatankaa aynu ogaanay zawjada qismigeedii markii hore ay zawjo ahay oy ul qaadatay tulmulahay iyo markii labaadoo uma isu bedeshay oo isu qaadatay afar iyo labaatankii shantaasay ka heshay gabadhii meeshaydii dhibi ebelaha fuusha ilaa waa dhimatay dhacal shaqiiqadii arag qaybteedii saasay noqotay ka gadaal hantidii waxaa dhaclay naagtan dhimatay ninkeedii iyo wiilkeedii ayuunbaa hantidii qaatay oo ninkiina uu qaatay afar rubuce labiiyo toban afar iyo labaatan buu ka qaatay rubuc marka afar iyo labaatan ruux waa ka baxaa furceedii lix buu noqonaya inta kale wiilkiibaa qaadanaya kolka sidaasaa ah markaan dambana loogu waxqaybiyey haaliku nin dhintay can zawjatin wa bintin wa shaqiiqa tuma maatat bintu waa dhimatay wakhalafad waxay gabadhii ka tagtay waalidatahaa hooyada walatii hooyada hiya zawjatu naag laga dhintay ahay fi tarikati aluulaa hantidii hore wa zawjan nin guursaday ka tagtay waa banaan wiilay dib u dhasay kolkaa dadkii hore lagu soo darayay falmasalatu aluulaa mas'aladii hore min tamaaniya sin sideed bay ka ansaxaysaa waalmasalatu thaaniya mas'alada labaadna min itnaa cashar labaya toban bay ka ansaxaysaa wa bayna sihaami lhaalika gabadhan dhimatay qeybteedii wahiya arbacatu afar bay qeybta hore ku oo nis bay ahayd iyo wa bayna maaki taxdiilu lfariida ay fariidada labaad ka asaxday oo labiyo tobana athaaniyati labaad wahuwa ithnaa cashar labiyo toban wey tawaafuqun waxay isaga aadan yihiin birubu oo sideedii hore ruux baa ka baxa oo laba-a labiyo tobanna ruux baa ka baxa oo saddexa fayuudac waxaa la dejinaya wifqa sihaam sihaamyaalkii oo la laabay waaba waaxidun waa mid fowqa alfariidati thaaniya fariidada labaad korkeeda ayaa la dejinaya labiiyo toban fariidada labaad korkeeda mid baa fuula wayuuda waxaa la dejinaya wafqa alfariida fariidadii oo la laabay athaaniyati ee labaad wahuwa halaatha waa saddex fawqa alfariidati aluulaa tii hore ee sideedda ahay baa la kor saaraya tii hore ee sideedda ahay baa saddex la kor saaraya saddex sideed ku dhufo saddex sideedaad afar iyo labaatan wey jaamicatu lmunaasakha ayaa ku soo baxday waa ka afar iyo labaatanka meesha lagu dhigay marka wayajri alcamal hawshii waa soconaysa kamaa taqadama sidii soo hormartay wahaadihi tan ku hor taalla suuratu daalika arrinkaas suuradiisiya wain ikhtalafat isihaamu haddii laakiin qoryihii khilaafaan maca alfariida fariidadii maa athaaniyati ee labaad waa laba iyo toban ukhidad waa la qaadaya kullu sihaam qayb dhammaanteed oo wadactaha akhata waxaad qaadi kulla sihaami qeybyaal dhammaantood lagu dhactaa waxaa dejinay fowqa alfariidati thaaniya fariidada labaad ayaad dejinaysaa waakat alfariida athaaniya ee labaad waad qaadaysaa fawadactahaa waxaad dejinaysaa fowqa alfariidati aluulaa fariidadii labaad jadwalka labaad wadarabtahaa waxaad ku dhufataa fii afi lfariida waalxaasilu waxaa kuu soo baxa tadacuhu waxaad dejinaysaa jaamicata munaasakha jaamicadii munaasakhada ayaad athaaniya ee labaad jaamicadeedii ka gadaal wa tajri lcamala hawshii baad socodsiin kamaa taqadama sidii hore lagugu soo sheegay sawaan bisawaa jinjin bay isku tahay mitaaluhu warkaan sheegnay mitaalkiisii wahaaliku min dhintay kana dhintay can zawjatin naagtu qabuu ka dhintay wa halaathati abnaa saddex wiilna waa ka dhintay iyo wa bintin gabar jadwalka arag marka zawjatin iyo saddex wiil iyo bintin jadwalka horee dhuuban arag jadwalka horee dhuuban sawjadii laga dhintay waa ahlu tumun ilaa iyada ahlu farada saddexda wiil iyo gabarta casabo weya meel iska dhig inku wareerinin hooyaduunba ahlu farada iyadana cururbaa joogta walahuna sumunu mima taraktum in kaana lakum waladun sideedaas ayaa lagu dhisaya sawjada ulbaa ku aadaysa toddoba hartay toddobadii uma qaybsanto ama waaba ku timi toddobadii waxay ugu qeybsantay lidakari mislu xaglintayay saddexda wiil oo min labaa iyo gabarta oo hala si fiican bay ugu qeybsantay dhibaatada dhacdaysa waxaa weye inay hooyo dhimato waata tabaa ku kortaala subunkeedii ka kor tabaa ku taalla tawaafad duqdii baa dhimatay laakiin ha dhimate nasiib wanaag dadkii waxba kuma darmin dadkii wax kuma darmine waa saddexdeedii wiil iyo gabarhseedii idan markaa labaad arag dumunkeedii kor baa la saaray habarta toddobadan dambana fariido labaad weeyo kolka dadku casabo iyo ahlu faral ku jiri calaa cadadi ru'uusihimaa wax lagu dhisa horaan soo ogaanay toddoba baa lagu dhisa yaaba kolkay casabo keliyata yihiin ahlu faral uusan ku jirin calaa cadadi ru'uusihim wiilasha saddexdaa oo midalba laba laga soo qaado iyo gabartoo sidii u gabara toddobaan lagu dhisayaan toddobadii qeyd wanaagga arag saasay arrinta ugu imanaysa in saddexda wiil ay mid laba qaataan laba laba ayaa ku kor taalla gabartiina u sheegay yaa weli ku kortaalla taalla jaamicatulmunaasaka ayaa la sameeyey oo lix iyo kontona kolkaasaa saddexdii wiil ay min lix iyo toban qaateen gabartiina ay sideed qaadatay wuxuu markaa shiikha ku yihi walmulaaxaw arrinkan la milicsanayaa waxa wey hunaa jadwalkan labaad wey laba mulaxado wey kow oo mulaxadada koobaada ana alhalikata qofka dhimatay lam tukhallid kama ayan tegin ma ayan reebin waarisan dhaxla jadiidan abdu oo markay sawjadii dhimatay afarteedii caruun bay dhaaftay cid kale kuma soo darmin ana alhalikata qofkan geeriyootay lam tukhallid ma ayan guubyeelino adduunka ugama tegin waarisan dhaxle jadiidan cusub aanan ahayn afartii iyada nafteeda aaba la dhexlaysay kolkaa fayuuma waxaa la dinaya fii jadwalin jadwal baa la samaynaya taxta alawal jadwalkii hore ku hoos ayaan samaynayna laba waxaa la milicsanayaa ana alcamala hawshaynu qabanay jara camalkii socay kamaa taqadama sidii wa hormartay sawaa bisawaa jinjin wax isbedelay male kolka waaris ama uu soo biirmo bay dhibaato imanaysaa idan sidaas ayaa lagu samaynayaa fariidada hore waa si fiican bay ugu qaybsantay laakiin hooyaa dhimatay afartoodii unbaa hartay toddobaa loogu qaybiyey si fiican bay ugu qaybsantay toddobadii kolkaas saddexda wiil min labay u heleen gabadhana qayb bay heshay kolkaasaynu samaynay munaasaka oo lix iyo kontona kolkaasay saddexdii wiil min lix iyo toban u heleen gabadhiina ay sideed u heshay wallaahu aclam